bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa ali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii biidni rabbina tabaaraka wa tacaala caawa oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol koob iyo afartankii hijiriga bishii lixaad shan iyo tobankeegii kuna beegan labada kun iyo labaatanka bisha labaad sagaalkeega waxaanu bilaabi doonaa silsiladii taxanaha ahayd ee naxwaha ahayd kitaabkii shanaad marka waxaynu soo qaadanay afar kitaab matnigii ajruumiga iyo nadmigiisii camriidii iyo mutamimadii mulxii baa inoo dhammaaday markaa kitaabkii afraad kitaabkii shanaad ayaynu caawa insha allahu tacaala halkan ka bilaabi doonaa kitaabkan waxaa iska leh alcalaama ashaykh abu muxamed cabdullaahi jamaaluddiin binu axmed binu hishaam alansaari isaga laftiisu markan inoogu iman doonaaba magaciisu sheekha raximah llahu tacaala waxa uu dhashay sideed toddoba iyo sideed markay hijiriyadu ahayd ayaa u dhashay ibnu hishaam waa hijriga toddoba boqol iyo sideed baa miilaadiga haddaynu eegnana kun saddex boqol iyo sagaal markii ay maraysay ayaa u dhashay ibnu hishaam ibnu hishaam culimo fara badan ayaa wax ka qaatay culimmada wax ka qaatay waxaa ka mid ahaa ibnu saraaj sheekha ledha waxaa ka mid ahaa abi xayaan waxaa ka mid ahaa atibrizi waxaa ka mid ahaa ibnu jamaaca kutubta way wada qorayaan ayaa ay ahaayeen oo waxbuu ka qaatay ibnu hishaam raximahu waqad atqana allugata itqaanan faaqa fiihi aqraanah ibnu hishaam luga alcarabiya waa sugay sugitaan xiitaa uu ka soo dhex baxay dadkii ay isku faca ahaayeen dadkii ay isku waktiga ahaayeen dhexbax uu ka soo dhex baxay ayaa yacni waxa weeyaan usugay luqada carabiga wa shuyuukahu min mucaasiriih xiitaa shuyuukhdiisii la waktiga ahayd waxa weeyaan uu ka soo dhex baxay xataa jaabat shuhratuhu alaaafaaqa wa saara smuhu calaa kulli shafatin wa lisaan ilaa shuhradiisii dhinac kasta iyo jiho kasta ay ka dhacday carab kasta iyo damin kastana lagu xusaayo ibnu hishaam lalahaa sidaa aawadeed ibnu khalduun wuxuu odhanayaa kutubtu way idiin wada qorayaan maa zilna wa naxnu bilmagribi nasmacu annahu dahara bimisra caalimun bilcarabiya yuqaalu lahu ibnu hishaamin anxaa min siibaweyhi ibnu khalduun baa odhanaya kamaa nanzulun buu odhanayaa annagoo ah ku sugan maqrib in aanu maqalno in uu soo caan baxay oo uu soo muuqday magaalada misra caalim carabiyada caalim ku ah magiciisana la ydhaahdo ibnu hishaam kana naxwo badan intii la odhan jiray siiba wey waayo ruuxu haddii u luqada ka gaadho meel waxaa la dhahdaa waa siiba weyhi samaanihi baa la dhahdaa waayo meel loo dhaafa ma jirto markaa sheekh siiba weyhina naxwihii kaga badiyey oo ibnu hishaam la dhaahdo ayaa soo baxay saasaanu maqal lagu leeya ibnu khalduun ibnu hishaam tasaaniif aada iyo aada u fara badan oo culimmada qaar ay ka tiriyaan ilaa siddeed iyo labaatan mu'alaf ayaa uu leeyahay kutubtu sheekhu qoray waxaa ka mid ah shuduuru dahabka kitaabka la dhahdo waa kitaab maktabadda waa yaalla waa muhiim ardaygu inuu haysto marka uu akhrisanayo qadru nada inuu kaa laftiisa haystaana waa muhiim sababta oo ah laga yaabaa baabkan inuu qadri si fiican uga hadlay baabkaasina inuu iska kooban yahayba siguna wakti labaad aanu kaaga qaadan waad ku muaalacayn karta waad la akrisan kartaa laga yaabaa qadrigu baabkan in in yar ka taabtay kitaabka shuduurkuna uu ku fogaaday marka insha allahu tacala waa idin kula taliya inaad qaadataan ood isku eegtaan waxaa ka mid a kutubta u qoray awdaxu lmasaaliki ilaa alfiyati bni malikin kitaabkaasina sheekhu waa qorayo isaga ayaa iskale waxaa ka mid a muqni labiib kutub alacaariib kitaabka magacaa leh muqni labiibi waa ninka caqliga badan kii kaafiyayey muxuu ka kaafeeyaa can kutubi alacaariib kutubta wax icraabo oo dhan isagaa kaaga filan ba haddii aad beratid tafsiirkan iyo icraaba aayaddan qur-aanka iyo icraaba mucrab qur-aanka icraaba ma didaynaysib ba haddayd ood si fiican ufahanti xadiidkan iyo craabna ma ohanaysi magaciisaad ka garanaysaaba muqni labiib can kutub اacaarib waxaa ka mid a qadrunadaa waballu sada oo caawayna hor yaalla waxaa sharaxa qadriga qadrigu waa eh, inta cas noqon doonaa kolkaynu dhex gallaan sheegi doonaa insha allah sharaxa laftiisana sheekhunba ablaba sheekhaa saaray markaa labadaba isagaa isku qadriga iyo sharahaba isaga ayaa leh waxaa kamid a risaaladii la odhan jiray baanat sucaadu lafteeda sharax buu ku lahaa soo maesha way taalaabay taa lafteeda sharax buu ku leeyahay sheekh ibnu hishaam markaa tasaaniibtiisu aad ba u fara badan tahay ma tirin karnaba de sheekhu waxa uu geeriyooday toddoba boqol lixdan iyo ko markii hijiriyadu ahay muxuuna dhashay toddoba boqol iyo sideed muxuuna dhintay toddoba boqol iyo ya koob iyo lixdan intaas ku geeriyo milaadigana wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo sagaal wuxuuna dhintay kun saddex boqol iyo lixdankii ibnu hishaam taariikhdiisu waa intaa dee in badanna kollay kutubta way sii qorqoraysaa idinka ayaa akhrisan doona waxba muqadimo u samayn mayno in badan baan kusoo dhex jirnay in kastoon mar hadal qaadna inaynu aqwaasha ahlulcilmigu ay luqa alcarabiya ka yidhaahdeen aynu sheegno waktigaas ka kooban insha allah mar kale aynu ka dhigan doonaa waynu iska bilaabi doonaa insha allah bismi illaahi araxmani araxiim qaala wa taaju lquraa'i tadkiratu abi camrin wa sibawayhi walfaraa'i abu muxamed cabdullaahi bni yuusufa ibni cabdillaahi ibni hishaami alansaariyu fasaxa allahu lahu qabrah alxamdu Ehm, qaala shayku intaa ashayku alimaamu alcaalimu alcalaama intaasoo dhan naasikiinta kitaabka qorayaas kale sababta oo ah qadriga oo matniga ah isagaa leh sharaxana sheekhu isaga ayaa leh ma sheekhiiba san isku ammaanaya waa maya sheekhi isagu san iskuma ammaanayo ismale alcaalimu alcalaamatu isagu isma leh laakiin cidda hadalkan lihi waa naasikiinka kitaabka soo naskiyey ee qorayay baa hadalkan iskale waxa iskale dalabadiisii bar ka mid a ah iskale ayaan odhan karna oo ku ammaanay sheekhade laakiin isagu malo isagu saas kuma ammaanayo laakiin yaa leh ardaydiisii cid ka mid a ah, ama naasikiinta kitaabka qorayeyba wuxuu yidhi sheekhu qaala waxa uu yidhi ashaykhu sheekhii wuxuu yidhi sheekhii alimaamu imaamka ahaa mid lagu dayda ahaa sheekhi alcaalimu caalimka ahaa sheekhi alcalaamatu sii cilmi badanaha ahaa shaykhii jamaalulmutasadiriina kuwa cilmiga ku hormaray quruxdooda ahaa wa taajulquraa'i quraada taajkooda ahaa cigaalkooda sheekhii tadkiratu abi camr abi camr xusuustiisa ahaa wa siiba weyhi siiba weyhi xusuustiisa ahaa walfaraa'i farre xusuustiisa ahaa abu muxamedin abu muxamed wuxuu yidhi cabdullaahi ah abdlaahi cabdullaahi ah cabdulaahigaasoo ibni yuusufa yuusuf inankiisa yuusuf oo ibni cabdillaahi cabdilaahi inankiisaa cabdilaahi oo ibni hishaamin ibnu hishaam ah abu muxamedka ama cabdilaahigaasoo alansaariyu ansaar loo nisbeeyey fasaxa ha ballaadhiyo allaahu alla ha ballaadhiyo lahu isaga qabrahu qabrigiisa ha u ballaadhiye alxamdu lilaahi buu yidhi ka maquul qawli maquul qawlkii qaali bartaasuu dhacay culimay qaala sarfigana kaga hadalay mudaaricigu waa yaquulu markaa asalkii hore waa qawala taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu faqulibat alcillatu alifan fasaara qaala iska noqotay hadal male yado soo ma ashaykhu sheekii wuxuu yidhi ashaykh fi luga alcarabiya waxaa la idhahdaa man dacana fi sini man dacana fi sini kutubtii qoraysa cidda da gaadhee da gudagashay ee da'da durtay baa la dhahdaa sheikh luga alcarabiya waa afartan iyo wixii ka sareeya sheekh ayaa la dhahdaa maxay sheekh la dhahdaa ama istilaaxa miyaa waa man kaana faadilan walow sabiyaa waa cidda fadli iyo dheeraad leh walow ilmo yaroo naqan baa noqday ilmo yaroo naqan xita hadduu yahay oo fadli iyo dheeraad u leeyahay shiikh baa la odhanaya sheekh waahe loo odhanaya waa isilaaxa waa man kaana faadilan walow sabiya waa cidda fadli iyo mudnaan leh walow caruurba ha noqde waa kii shaacirkii lahaa wa ka min sagiirin laaxathu cinaayatun min allahi faxtaajat ilayhi lakaabiru fara badanaa buu mid sagiira oo naqan oo ay milicsatay cinaayo bimacnaa ilaahay uu siiyey ama wax kaleba ilaahay uu siiyey cinaayadaasu xagga ilaahay ka ahaatay faxtaajat ilayhi lakaabiru dadkii waaweynaaba ay u baahdeen isaga ilmi yaraan aqnaa lafdiisa dadkii waaweynaa ay u baahdeen markaa sheekh waxaan uga soconnaa luga alcarabiya waa man dacna fi sini isilaaxa carbeedna waxaa la dhahdaa waa man kaana faadilan walow sabiya hadda u fiirsa hadda majaas baa ku jira markaa ya oo muxuu yahay odayga weyn dee islaamnimada dhexdeeda wuxuu inaga mudan yahay maxay oo islaamku ina farayaa diinteenu ayna faraysaa ashafaqa altacdiim inaynu weyneyno oo aynuu dhibirsanaano sooma ilmihii yar aan dhaqnaayo sabigii haddii ilaahay cilmi uu siiyo ilaahay cilmi ugu deeqo dee waa culimmadu kamid yahay sooma maxay naga mudan yahay isna altacdiim wshafaqa sooma marka maxaa ka dhexeeya bijaamici istixqaaqi tacdiim de mid kastaa weyni u mutaytay sooma marka halkaas taasaa kulminaysa oo jaamica u ah balaaqadaynu ku arki doonaa insha allah alimaamu imaam yaa la idhahdaa waa man yuqtadaa bihi walow bisharin waa cidda lagu daydo walow shar baha lagaga daydo imaam waa cidda lagu daydo de soo ma imaam waa he cidda lagu daydo walow waxaa lagaga daynaya xumaan ba ha noqote labaduba qur-aankay kusugantah iyadoo ama khayr lagaga dayday ama wanaag lagaga dayday wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kanuu biaayaatina yuuqinuun so ilahay ma odhan waxay ku heleen laba arrimood waa sabir iyo yaqiin aimaa ah, lagu tilmaamay ah, waatay culimadu ohan jireen inama asabru waalyaqiinu tunaalu limaamatu fi ddiin sabir iyo yaqiin baa lagu gaadhaa inaad hogaamiye diineed noqotid sabir aada jilbaha aasitid ood cilmigii u sabirtid ood macsidii ka sabirtid ood dhib oo dhan xamiishid iyo yaqiinde taas baa lagu gaadha iyada oo shar lagaga dayanayana maxaa la yidhi fircoon markii laga hadlayay wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila naari wa ywma alqiyaamati laa yunsaruun soo aadu maha waa aima maxay u baaqayaan ila naar baa ladhi haddana aimaa lagu tilmaamo faqatiluu aimat alkufri baa ladhi markaa imaam iska fahma maxaa la dhahdaa waa man yuqtadaa bihi walow bisharin waa cidda lagu daydo walow waxaa lagaga daynaya sharba ha noqdee waan fahnay kaana alcaalimu caalimkuna waa kii cilmiga lahaa ee dee xalaasha iyo xaaraanta kala garanaya alcallaama markaa u fiirso shiikh ciddii ugu horreysay imaam sakhaabi wuxuu odhanayaa ee eh, laftu sheekh lagu magacaabo waxa ugu horreeyey abubakr asidiiq radia allahu canhu arda isaga ayaa ugu horreeyey cid sheekh lagu magacaabo lafdiga ashiikh ah, jumuuc fara badan buu leeyahy mashaayikh waa lagu jamciya mashyuukha baa lagu jamciya mashyakhatun baa lagu jamciya shuyuukh baa lagu jamciya ashyaakh baa lagu jamciya shiikhaan baa lagu jamciya shiikhatin baa lagu jamciya way fara badan yihin marka marka la taskiirinayo dee taskiirtii waynu soo marne shuyayk baa lagu taskiiriya mashaayiikhu mashyuukha mashyaakhatun kada shuyuukhun waashyakhun washiikhaan faclamaa wamashyiikatin jamcun lishaykhin wasugira bidamin wakasin fi shuyaykhin tafhamaa kutubta idin qoraya marka waa jamca uu ku yimaado ashiikh alcalaama alcalaama waa maxay waa ka cilmiga badan weeyaan sartan lafteedaan ka fahmayna facaal waa maxay mubaalagayna tusinaysa iyada oo lafdiga laftiisu ina tusinaya adna ta lagu daro waa litakiid mubalaa mubaalaqadii baa he lasii adkaynaya lagu sii xeeldheeraanaya jamaal mutasadiriin jamaal waa master waa jamule masterkeedi soma jamule masterkeedi w intan ska muqadimadii kule de waxbaan ku dhex jirjira insha alla jamaal mutasadiriin almutasadir mutasadir mutasadiriin waa jamc mutasadir bimacnaa almutaqadimiina fi lculum waa kuwa culumta ku horumari weeya mutasadir waa sida jamaalna waa masderkii jamulo weeyaan marka cilmiga kuwa ku hormaray ayuu qurux u yahay oo suu qurux ugu yahay tusaale cidi haddii ay kamid tahay cid oo jamaaco ku tirsan tahay haddii ciddaasi jamaacada ku tirsani ay wanaagsan tahay ciddaa ku tirsan yahin u wanaagsanaanaysa haddii xun tahayna ciddaa uu ku tirsan yahna waa xuntaa sooma markaa bimacnaa maadaama culimadii hormaray oo ku horreeyey ibnu hishaam uu ka mid yahay oo ibnu hishaam lagu darayo oo uu ka mid yahay waa jamaal mutasadiriin marka culimadii cilmiga ku horeeyey quruxdoodii wey wa taaj lqura taajku waa cigaalka wey waa duubka jawhar baa hareerta lagaga toli jiray oo cajamka gaar ku ayo halka carabta ay gaarka ku ahayd cimaamadu saasay kale ahayd marka alqura waa jamcu qaari'in qaari baa lagu jamciyey quraa lagu jamciyey marka quraadana taajkoogii wey cigaalkoogii waa madaxweynehoogi waa ra'iiskoogii wey marka halkaana maxaynu ka garananaa inuu he qur'aankana ku ahaa maxay xabride oo taaj qura baa laydhi cigaalkoogiibu noqday isaga ugu sarreeye waxaa kale noqon kartaa tashbiih baliiqa ku jiro xagga intifaaca iyo xagga kamaalul irtifaaca ayaa u kala mid ahaa tadkiratu abi camrin abi camr baa lagu xusuusanayay abi camr ibnu cala waa axad lqura sabca mid kamida wey mar alla marka ibnu hishaam la ydha abi camar baaba la xasuusanaya ku leeyahay oo see loo xasuusanaya abi camar ibnu calaa markii uu noolaa masaa-isha cilmigaa isagaa loola soo noqonayay ibnu hishaam markii uu noolaana isaga ayaa masaa-isha cilmigaa loola soo noqonayay saxiix abi camar ibnu calaa marka la dha abi camar ibnu calaa cinda nuxaat isagay ku dhacdaa magaciisa waxaa la iskugu khilaafay koob iyo labaatan qow magaca abi camr ibnu cala koob iyo labaatan qowl baa laiskugu khilaafay qowlka ugu asaxsan waa in la dhaha zaban baa la odhan jiray zaban ayaa la odhan jiray culimada qaarkoodna waa le magaciis iyo kunyadiis waaba isku mid unba abi camr soo maa abi camru magaciisuna weyi bay dhahdeen sababtu waa maxay maxaa magaciisu loo sheegaya isagoo qaariyo sheekh waxaa loo sheegi waayay bay idhaahdeen oo laiskugu khilaafay magaciisa annahu kaana lijalaalihi laa yus'alu can ismihi martabada uu gaadhay ee ilaahay uu gaadhsiiyey sharafta iyo karaamada uu huwanaa magiciisa lamama weydiin sida sidaa aawadeedba magiciisiiba layskugu khilaafay koob iyo labaatan qow wuxuu dhintay sheekhu boqol sagaal iyo konton markii ay ahayd hijiriyadu ayaa uu geeriyooday waa imaamu shaaficiin toban jir ma gaadhin sooma ila kontonkiiba dhashay soomay toban jir muu gaadhin imaamu shaaficiin toban jir gaadhin ayaa uu dhintay abi camr ibnu calaa waxaa sheegaya suyuuti kitaabkiisa fi lmushir buu saa ku odhanaya mushirkuna kolley wuu yaallaa waa kitaab naxwo iyo sarf iyo taarikh ba iskugu dhex jira waa kitaab aada iyo aada u muhiim ah wuu yaalla kutubta waxay xagga hoose ka qorayaan camar marka wowda lagu darayo iyo cumar farqiga wowda loogu daro ayay sheegaanoo ilaa afar shardi baa loo dhigaa afarta shardi waxaa ka mid a kolka lagu darayo wowda inuu calam yahay haddaanu calam ahayn ee isku jinsi oo kale uu noqdo jinsi oo kale hadii uu yahay noqon maayo tusaale amrin oo ah ilkaha hilibka eedha kala dhexgal gala camrin baa la dhahdaa ilkaha sao hilib yar ma dhexeeyo hilibmanu laftiisa la dhaa la dhahdaa ma calan baa marka ma calan maade kaasoo kale wow laguma dari karo marka la odhanayo lacamruka soo laguma so way noo iman doontaa so sow dhaarmay ahaan jirin taa lafteedana wow laguma daro hadii uu al al waa ka maran al haddii uu watona wow laguma daro haddee la taskhiiriyana wow laguma daro misma fahni hadda la idhahde wow laguma daro labsi haddii aan aamin laga ahaynna laguma daro oo waa maxay tusaale kaafiyo inuu dhex dhaco cumar ma dhaco kaafiyo xaggiga dambe ma maro laakiin camar wuu maraa markaan iskuma ekaanayaanba ilaa afartaa shardi baa loo dhigaa kallay kutubtana wa idin qoraya wa sibaweyhi sibaweyhi sibaweyhi waayo sibaweyhi waa caamadooda garanaysaa sibaweyhi imaamu naxwiyiin laqabkoogi wey laqabkiisii wey kunyadiisa waxaa la dhahdaa abu bishri baa la dhahdaa abu bashar ma waa abu bishri magaciisana waxa la camar bin cuثmaan bin qumur baa la dhaha sibaweyhi wuxuu dhintay boqol iyo siddeetan markii hijiriyadu ahayd laba iyo soddon jir buu ahaa ya ma ka war maad rumaysanaysaa ya imaamu siba wey labiyo soddon jir buu ku dhintay ka waran ya maantana wa inaga arkayna waa waktiguu ka faaidaystay weliba cajami bu a carab mu ah sheekh siba ma carab bu a cajami bu a haddana labiyo soddon jir buu ku dhintay waktigiisi wuu ka faa'iidaystay ilaahayna waa barakeeyey wataa siiba wey lagu leeyahay ba xitaa qof hadduu luqada meel ka gaadho meel siiba wey loo dhaafaa ma jirtaa lagu leeyahay soo kaasaa lagu soo xasuusinaya hadda ibnu hishaam sibawey baa lagu xasuusinaya mar hadda ibnu hishaam ba aragtid sibawey baad ku xasuusinaysa walfara iyo fare farana waa zakariya yaxya ibnu ziyaad waa kuufiyiinta sheekhoodii wey kisay ardaygiisii weeyaan isaguna wuxuu ku dhintay dariiqa maka laba boqol iyo toddoba markay hijiriyadu ahayd isna wuxuu ahaa lixdan iyo toddobaatan jir buu ahaa imaam suyuudi baa sheegaya ibnu hishaam ibnu hishaamyo kale ayaa jira waa ibnu hishaam alansaari ibnu hishaamkani wuxuu odhanayaa sheekha la idhaahdo addaljamuni wuxuu odhanayaa wa kaana shaaficiyan markii hore madhabkiisu wuxuu ahaa shaafici uma taxambala qabla wafaatihi bikhamsi siniina markay geeridiisii shan sano ka harsanaayeen ayaa u qaatay madhabka xambeliga sida aynu tilmaannay isaga laftiisu markii uu dhashay toddoba boqol iyo sideed dhintayna toddoba boqol koob iyo lixdan muxuu noqonayaa saddex iyo konta jir soo saddex iyo konta jir ba isaga laftiisu ah waa yaraa isaga laftiisu wuxuu yidhi sheekhu qaala waxa u yihi ashaykhu shaykhi wuxuu yihi sheekhii alimaamu mid lagu dayda ahaa sheekhii alcaalimu caalimka ahaa sheekhii alcalaamatu si cilmi badanaha ahaa shaykhii jamaalulmutasadiriina kuwa cilmiga ku horumaray quruxdooda ahaa u fiirsada lafdigani waa master jamaal jamaal hadii la sifeeyo saddex sibood bay culimadu u maraan kutubtii horan kusoo marnay iyo kow inaynu mushtaq ku awinno laba inaynu mudaafa ka go-an lil saddex in loogu daayo inaynu nidhaahno jamaalumutasadirin ay mujamilulmutasadiriina kuwa horumara cilmiga kuwa horumaray kii qurxinayey aynu mushtaq ku awinno iyo inaynu mudaaf soo qadarno oo thi aynu nidhaahno iyo inaynu sidaaba ku dayno oo tusaalaan zaydun cadmun ka waran imika zayd waa cadaalad baa laguliba waa lilmubaalaga waa ku xeel dheeraasho inaad saa saddexda qowl baa kugu banaan master hadduu sifa noqdo meel badan waynu ku baraarujinay wa taajulquraa'i quraada taajkoogii iyo cigaalkoogii ahaa tadkiratu abi camrin ay mudakiru abi camrin abi camr kii ku xusuusinayay ahaa abi camr ibnu calaa buu ku xusuusinayay ibnu hishaam tan laftaadu tadkira waa master dakara yudakiru tadkiratan zakaa yuzakii taskiyatan taasay lamid tahay iyada lafteeda saddexda qowl baa kuu banaan inaad ismi faacil ku awjado mudakir tidhaahdid iyo inaad tidhaahdid ba waa limubaalaqa way kuu banaan tahay wa sibawayhi sibawayhi xusuustiisa ahaa walfaraai fare xusuustiisa ahaa abu muxamedin abu muxamed wuxuu yidhi ka bedelo abu muxamed waa sheekheena moogtahay kunyadiisu waa abu muxamed magaciisu waa cabdillaahi ibnu yuusuf ibnu hishaam laqabkiisu nisbadiisu waa alansaari saxiix wala la abu muxamedin wuxuu yidhi cabdullaahi ah cabdullaahigaasoo ibnu yuusufa yuusuf inankiisa ah yuusuf oo ibni cabdillaahi cabdillaahi inankiisa ah cabdillaahi oo ibni hishaamin inan hishaam ah alansaariyu wuu rafcisan yahay soo ma aragtid abu muxamedka ama cabdilaahigaha ayaad ka sifayn abu cabdillaahigaasoo alansaariyu ansaar loo nisbeeyey fasaxa ha ballaariyo allaahu alle lahu isaga qabrahu qabrigiisa ha u ballaadhiye alxamdu lilaahi buu yidhi alxamdu ma haddii dhammayska tirnayd lilaahi ay kaa'inu lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii raafici darajaati darajooyinka mid kor qaada ahaaday liman cidna u kor qaada inkhafada u raaracsama ay huwa manku lijalaalihi ay lijalaalillaahi weynida ilaahay wafaatixi lbarakaati barakaadka allaha furayey wafaatixi barakaati allihii faatixi lbarakaati barakooyinka mid furo ahaaday liman cidna u fura barakaadka intasaba isku taagay ay huwa manku lishukri ifdaalihi ilaahay ixsaansiintiisa la shukrinadeeda darteed isku taagay wasalaatu ammaan wasalaamu iyo nabadgelyo kaa'inaani ha ahaadaan calaa man ruux dushii ha ahaadaan manka oo madad ay taagtay calayhi manka dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa buulkeedii riwaaqahaa aqalkeegii oo washaddad ay adkaysay bihi manka albalaaqatu balaaqadii niaaqahaa googaradeedii niaaqahaa dhaclaheegii niaaqahaa suunkeegii mankaasoo almabcuuhi lala soo diray bil aayaati aayaat lala soo diray aayaadkaasoo albaahirati haalib noqonaya walxujaji xujooyin lala soo diray mankaasoo almunazzali lagu soo dadejiyey calayhi manka dushiisa qur'aanon qur'aan lagu soo dedejiyey qur'aanka oo carabiyun carabiya qur'aanka oo hayru dii wajin mid qala u saaxiiba hayrkii ah waalaa aalihi aalkiisa dushiisa wacalaa aalihi ay wacalaa aali man mankaa aalkiisa dushiisa ha ahaato aalkii alhaadiina hanooninayo dadka wa asxaabihi mankaasi saxaabadiisa dushiisa ha ahaato salaada iyo salaamtaasi aladiina saxaabadaasoo shaaduu kor yeelay ama muujiyey addiina diinta wa sharafa ha sharfo ay huwa rabbi man mara ciddaa sheegitaankuwa uu ina soo maray oo ah nebiga iyo aalkiisa iyo saxaabada wa karama alla ha karaameeyo man mara ciddaa sheegoo uu ina soo maray wa cadama alla ha weyneeyo ey man mara ciddaa sheego sheegitaankuwa uu ina soo maray oo nebiga iyo aalka sheekhu wuxuu goboldhig eh, waxa weeyaan sanifkiisii tasniifkiisii ayuu usii gogol xaahanaya usii gogol xaadhanaya marka wuxu yidhi alxamdulilah dee asha ku jirta istiqlaadeed ka dhigi karta jinsiyaad ka dhigi karta alxamdu ay jamiic lmaxaamidi lilah ammaano oo dhan ilaahay baa le ammaano oo dhan waxa weeyaan iyo mahad oo dhan ilaahay baa le waa mubtadiye khabar allahaasoo raafici darajaati darajooyinka kor u qaada darajaat waa jamcu darajatin sida qasabatinba qasabaat loogu jamciyo haddaba alxamdu lilah mubtadiye khabar baan ka dhignay waxay noo banaan raafici darajaati inaan ka bedelno alxamdu mahad oo dhan lilaahi ay kaainu lilahi ilaahay ayay u sugnaatay ama mustaxiqun lilaahi ilaahay ayaa mutay raafici darajaati alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay raafici darajaati bay u sugnaatay darajaadka allaha kor qaada allaha kor u qaada darajooyinka allaha ayay he mahadi u sugnaatay sidaa haddaad tirado wax bushii kuma soo aroray saasaa kuu fiican marka haddaad ka bedeshid baa ku fiican haddaad laakiin sifaysid ishkaal aad u badan baa kugu soo arooraya oonad qaadi karayn marka ishkaalkaasi waxaa ka mid ah raafici darajaati soo garan maysaan raafici darajaati waa wasfi waxa loo idaafeeyey macmuulkiisii haddee wasfi macmuulkiisa loo idaafeeyo idaafadaasi idaafa lafdiyaa lo odhan jiray haddii mudaaf ilaygu macrifo yahay tacriifka mu kasban jirin haddii uu maxay yahay nakira haddii na taksiiska mu kasban jirin keliya litakfiif bay ahayd soo maxay faa'idayn jirtay takfiif fudaydun lafdigun baa lagu fudaydinaya sifada iyo mawsuufkuna inay ismutaabaqeeyaan baa shardiga allahu acrafu lmacaarif raaficina waad ka sifaysay dee may waafain acrafulmacaarif baad ka sifaysa nakire xaggeed geyn marka xaggeed marin saw maade marka iska ilaali haddaad sifaynaysid waa inaad ishkaalkaa ka jawaabi kartid marka laba sibood ba culimadu kaga jawaabaan inagoo fudaydinayna waa ka koobaade ismiga faacil ama sifa mushabahaba ka dhigo sifadan mushabahada halkay noo taala mar waxayna isma jirto tashbiih bilmafcuul bihi sooma aan jirin markaynu sidaa leenahay ee macmuulkeega loo idaafaynayo laba shardi baa loo shardin jiray mutamimadan kusoo marna culimay mulxiina ku soo qaadanay labada shardi maxay ahayn kow inuu ictimaad haysto ictimaad hadda waa haystaa mawsuufo ka horaya laba inuu macnihiisu yahay bimacna alxaali walistiqbaali bimacna alxaali walistiqbaali baan ka daynaynaayo maadi baynu ka dhigana maadi haddaynu ka dhigno shardi bu waaye soo ma markaa maba aha macmuulkiisi baa loo idaafeeye maha waa caadi idaafadan wuxuu ka kasbanaya tacriif marka macnihina muxuu ku noqon allahaasoo raafici darajaati darajooyinka allaha kor yeelay ahaaday m maadaan ishkaalkaas kuguma soo arooriya marka ka waad kaga jawaabi kartaa waxaa kalooad kaga jawaabi kartaa kolkan la leeyahay wasfi macmuulkiisi loo idaafeeye weeyi hadduu azmaanta oo dhan haddii uu camimayo zamanada oo dhan hadii uu camimayo tacriif u ka kasbanaya waayo iminka zamanado dhan buu camimaya ilaahay horena wuu kor yeelay dee raafic wuu ku sifaysan yaha soma inuu kor yeelo darajooyinka wakti gaar dee maaha markaa waa cumuumulasmina soo ma taa lafteedana waad kaga bixi karta haddaad labadaa ka jawaabi kartid mooyaane sheekhow iska bedelaa haddii kale de yaana uu qabsane alxamdu ma hadii dhamayska tinay lilaahi ilaahay ay u sugnaatay raafici darajaati bay u sugnaatay darajaadka kor u qaada liman cidna kor ugu qaada inkhafada isku hoos dhigay lijalaalihi ilahay weynidiisa man tawaadaca lilaahi rafacahu llah ninka ilaahay dartii u tawaaduca isku dhuldhiga ilahay waa kor yeela wa faatixi barakaati ku adfantahy ishkaalkaa horba kugu aroori wa faatixi lbarakaati barakaadka u fura liman cid fura manko intasaba isku taagay ay huwa manku lishukri ifdaalihi ilaahay ixsaansiintiisa iyo ixsaansamayntiisa la shukrinaeeda darteed isku taagay ifdaal waa masderun mudaafun lifaacilihi shukrina waa masderun mudaafun limafcuulihi laqmada markaa ka faham lishukri ifdaalihi ilaahay ixsaansiintiisa la shukrinaeega darteed isku taagay wsalaatu amaan waa mubtade wsalaamu iyo nabadgelyo asalaat waa ismu masder asalaamna waa ismu masder waayo salla masderkeedu waynu gaari doonaa tasliyu ku yimaadaa aye sallama masderkeeduna tasliim buu ku yimaadaa sooma marka asalaam maxaa loo cabira mar kasta ma aragtan aragtaan weligaa tasliya maad aragtay waxay isku ekaanayaan tasliyadii cadaabka ahayd bay isku ekaanayaan markaa aad isku dhexgalmaan darteed baa la diidayayo ismul masterkan loo cabiray asalaam iyada waxay isku egyihiin ma jirte waa lilmunaasabaad odhanaysa wasalaatu amaan saasaa fiican wasalaamu iyo nabadgelyo kainaani ha ahaadan calaa man kii dushiisa ha waa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam waayo magaciisii muu caddaynin waayo awsaaftan isaga ayaa ku sifoobay awsaaftana isaga ayaa ku sifoobay sidaa aawadeed waxay naga kaafiday awsaaftani magaciisa in la caddeeyo calaaman man mid dushii mankaasoo maddat ay taagatay calayhi manka dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa buulkeedii ama aqalkeegii riwaaq bikasri raa'i kitaab bay la wasan tahay haddee la godana ghuraab bay la wasan tahay oo la idhaahdo ruwaaq haddaa riwaaq lana waa kitaab washadad de waxaa ku jirta isticaarooyin iyo waxbaa ku jira insha allah dee meelaha balaaqadan ku baran doona oo washadad ay adkaysay bihi manka albalaaqatu balaaqadu niaaqaha googaradeedi googara waa la haha niaaq waxaa kaloo la dhahdaa suunkana waa la dhahda niaaqaha dhacl way inagu jireen dhaclana way odhan jireen oo qaada sheekh markaa niaaq taasuu noqonaya marka nuunkan la kasriye jamcigu waa nutuq baa la nutuq nutuq buu jamcoogu noqonaya marka iyada lafteeda isticaara ayaa ku jirta mankaasoo almabcuuhi lala soo saaray bilaayaati aayaadka lala soo saaray aayaadkaasoo albaahirati qaalib noqonaya wax kastoo ka hor yimaadahe madaxa ku dhufanaya iyagu oo ka qaalib noqonaya u fiirso haddaed dib u midhicsataan oo kutubtii horena aada xasuusataan hadda mankaa waynu sifaynay mankaa maxaynu ka dhignay nakire mawsuufa waxaynu ka sifaynay madad mayna jumlo ahayn washadad mayna jumlo ahayn almabcuusina waynu ka sifaynay maynu mufrad ahayn ma garan kartaan marka waa maxay waa min baabi nacti bilmufradi bacda anacti biljumla amridiyada lafteeda aynu kusoo marnay soome amridiga lafdiisa nabatnigu usaarnaa halkaasaynu kusoo marnay bilaayaati aayaadkaaso albaahidati halkan lafteeda ishkaal baa kugu soo aroori kare moogtaa culimay bilaayaati alaayaat waa jamcu aayatin albaahidatina waa sifo waa waa side maxay isku mutaabaqayn waayo ya aayaat mayna jamc ahayn waa mawsuufkii baahirana mayna mufrad ahayn dee inay ismudaabaqeeyaan ba inay ismudaabaqeeyaan mane maalaa yacqil wey laakiin maalaa yacqilkaa fahma waxaanu ku baran doonaa ibn maaligin ku gaari doonaaye jamca jamcu tagsiirka la dhaa awsaantiisa la qaybiyo ay jamcu katri iyo jamculqila loo qaybiya jamca loo yaqaano jamcu muanau saalim eega jamcan waa maxay jamc alif bita ama jamc muana saalim soo ma jamcan muanau saalim iyo jamcu mudakar saalim waxaa lagu daraa jamculqilaha lagu daraa maxaa lagu dara jamcul jamculqilaha lagu daraa u fiirsada jamcu mudakrsalim jamcnsali maxaa lagu daraa baan idin idhi jamculqilaha lagu dara hadaba u fiirso jamcii jamcuqilaha ahaa hadii ay gasho al ama la idaafeeyo wuxuu noqonayaa waxaad gurinaysaa qilanimada iyo katray usaaraysa marka katray usaaraysa katradaa lafteeda jamacaas in dib u fiirinayna labaynu u kala qaadi inuu maalaayo caqil yahay iyo inuu caqli yahay inuu caqli leeyahay hadduu maalaayo caqil yahay ajrumiyada lafteedan kaga jawaabnay wa jamcu karati lima laa yacqilu alafsaxu lifraadu fiihi yaafulu sidii saxdayd muna ku socon ba waa in sifadeeda laga dhigo maxay mufrid waa in laga dhigo marka alaayat iminka waa maxay waa jamcu ya jamcu kasr ku noqday jamcu kasru noqday alna way gashay waana waa maala yacqilna weyaan de aaya jamceyg weyaan la sidaa aawadeed ishkaalkaasi waad ka jawaabaysaa marka haddii kale laakin waad ka soconun de walxujaju xujooyin lala soo diray xujooyin he lala soo diray waa jamcu xujatin urfatin maxaa lagu jamciya uraf xujatinna xujaj waana saa la socoti haddaba aayaad iyo xujaj maxay kala yihin aayaadku waa qur'aanka bay yidhahdeen culamada qaarkood xujajkuna waa maxay waa mucjizaadkii kale cadafkaasi marka waa muqaayar oo sida asalka u ahayd culamada qaarkood waa aayaadku waa qur'aankii mucjizooyinkii oo dhan xujajkuna waa qur'aankii mucjizooyinkii o dhan taana ma maxay waa min baabi cadfi tafsir cadfu tafsiir baa la dhahda wacadfu tafsiiri laa yakunu ilaa bilwaawi cadfu tafsir haddi ad maqashidna weligiiba waawun buu noqda umana ma noqdo wax kalena xurufulcadfige ma noqde cadfu tafsiirka waawun baa u asala mankaasoo almunazali lagu soo dedejiyey inaanu saa ka maqnayna fiican waayo nazala laga keenay nazala de qur-aankana markeli lama soo wadejina saddex laatan sar kusoo degay rasulka somalia marka almunazali lagu soo dedejiyey calayhi isaga dushiisa qur'aanu qur'aan qur'aankaasoo carabiyun carabiya qur'aankaasoo hayru dii ciwajin qalooc midu saaxiiba hayrkii ah ciwaj iyo cawaj baa kala jira ciwaj haddii la kasriyo waxyaalaha macaanidaa ah waa loo kasriya macaanidahe waa loo sida sheekhuba idin qoraya kutubta idin wada qoraya shayga macaanida waa loo kasriya oo tusaale waxaa la odhanayaa fi diini ciwajun ama fi lamri ciwajun baa la odhanaya waa la kasrinaya waxyaalaha ajsaada ah ama acyaanta ana waa la fadxinaya tusaale ahaan ulbaad tilmaamaysaa maxaad orani alcasa ciwaj odhan maysid cawaj weeyaan cawaj baad iyada odhan cawaj ah, bayd bay ku kulmi jireen oo waxay jireen wa ciwajun bilkasri bilmacaani wa cawajun bilfatxi fi lacyaani saasay odhan jireen ciwaj waa fi lmacaani cawajna waa fi lacyaan wa calaa aalihi aalkiisa dushiisa ha ahaado aalka rasuulku sala allahu alay wasalam wa ciddi raacdae rumaysi wey saasaa u fiican waa ciddi raacdaye rumaysi wey saasaa fiican marka lafdiga alaal weligiiba isagoo mudaafun baa la isticmaala isagoo meelaha yaalla maarata mufrada oo ka madhan idaafo weligiiba isagoo mudaafa la isticmaala mudaafkiisaasina wuxuu noqdaa wax sharaf leh wax sharaf lunbaa loo idaafeeya mar kasta ah, oo soka ilahay yidhi adkhiluu aala fircauna ashadd alcadaab ya fircoon ma sharaf fula ya maxaad kaga jawaabi aal weligiiba idaafa loo isticmaalaa haye waxaa loo idaafayaana weligii wax sharaf lun buu ahaada dee haayo waxa weeyaan kolkaa dadkaa agtiisa wuxuu ka taagnaa sharaf buu ka taagnaa oo muxuu ba ana rabbukum ulaclaa bu yidhi sooma ya munahayn agtooda muxuu ka taagnaa dee sharafu kala saasaad kaga jawabsa marka aalkii alhaadiina hanooninayay ummadda ya alhaadiin waa jamcu haadin min alhidaaya laga keenay hidaayada sheekda laba loo qabiyaa ku khaldamine hidaayatu dalaalati walbayaani iyo hidaayatu tawfiiqi baa loo qabiya soo hidaayada tusitaanka iyo caddaynta taas bay aalku lahaayeen marka ya taasay aalku lahaayeen amaa ta kale ee hidaayatu tawfiiq waata laga anfiyey ee la yidhi inaka laa tahdii man axbabta tan kalena waa loo sugay maxaa la yidhi ya wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim qur'aanka laftiisa loo sugo maxaa la yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam soo ma hidaayada labadaasaa kala jira aalkutaasay ahaayeen hidaayatu dalaalati walbayaan wey wa asxaabii saxaabadiisa dushiisa ha ahaato siiba wuxuu leeyahay waa ismu jamac akhfashna wuxuu leeyahay waa jamcu saxbin weeyi buu leeyahay jamcu saaxib wey buu leeyay oo saaxib faacil afcaal waa lagu jamcin karaa saasay culimada qaarkood leyin culimada qaarkood waxayn me hawshaasi ma jirto culimada qaarkood waxayn me way jirtaa waxaana baraarujinaya alcalaama alqihistani alxanafi baasaa baraarujinaya sharaxaasay akrisan doontaan aladiina saxaabadaasoo shaaduu adkeeyey bimacnaa kor qaaday weeyaan shaaduu kor u qaaday oo muujiyey addiina diinta wa sharafa allaha sharfo wa karama allaha karaameeyo wa cadama allaha weyniyo intaba macmuulkii baa go-ana man mara kitaabkan aggoos idinka qadaraya man mara cidda aynu soo marnay ee sheegowgaynu soo marnay oo ah nebiga iyo aalkiisa wa bacdu intaa kadib fa haadihi tani nukatun faa'iidooyin weeyi waan iska fudaydinana marka halkaa waxaa ku dhammaaday tamhiidkii ah tamhiidu tasniif halkana wuxuu ka gudagelayaa sababu tasniif sababtuu kitaabka u qoray u tasnifo halkana ka sheegaya wa bacdu intaa dabadeed fa haadihi tani nukatun faa'iidooyin weeyi faa'iidaayinkaasoo xarartu aan tafatiray haa nukada calaa muqadimatii liajli sharxi muqadimatii muqadimadayda la sharixitaankeega darteed baanan u tafatiray muqadimadii almusamaati lagu magacaabayey biqadri nada waballisada biqadri nada dee iminka calan bay noqotee biqadri nada roobka dhibicdiisa waballisada iyo haraadka tii biinaysay nukadaasoo raaficatun kor yeelaysa lixijaabihaa ay lixijaabi lmuqadimati muqadimada xijaabkeeda nukadaasoo kaashifatun faydaysa liniqaabihaa ay liniqaabi lmuqadimati muqadimada indhashareerkeega nukadaasoo mukaminatun dhammaystiraysa lishawaahidiha ay lishawaahidi lmuqadimati muqadimada shawaahideeda nukadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa lifawaa'idiha ay lifawaaidi lmuqadimati muqadimada fawaa'ideeda nukadaasoo kaafiyatun ku filan liman kii ku filan ikhtasara gaabsaday ay huwa manku calayhaa nukada dusheeda ku gaabsaday nukadaasoo waafiyatun oofinaysa bibuqyati man ruux dalabkii janaxa iishay ay huwa manku ilayhaa nukada u iishay min tulaabi cilmi lcarabiyati carabiyada cilmigeeda kuwa raba xaaladow ka mid yahay iishay wallaahu alle almas-uulu midka la weydiisanayo weeyi an yanfaca inuu ku anfaco ay huwa rabbi bihaa nukadan kamaa nafaca sidii ugu anfaca an yanfaca inuu ku anfaco an yanfaca inuu ku anfacay huwa rabbi biha nukadan atulaaba ardayda inuu ku anfaco cumuum baa loo gooye kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay kamaa nafaca dee kutubta horan kuso mara nafcan nafci nafcigaasoo kaa'inan ahaaday ka nafcihi biasliha nafcitaankeygii uu ku anfacay nukadan asalkeygii oo muqadimada biasliha eeg biasliha muqadimada asalkeedii muqadimada qaar baa aynu u celina bihaadan an yanfaca inuu ku anfaco aywara biatulaaba ardayda bihaa muqadimada inuu ku anfaco kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay rabbi atulaaba ardayda biasliha ay biasli muqadimati muqadimada asalkeedi oo muqadimada asalkeegu muxuu ahaa shuduuru dahabku waaba ah, yidhahdeen shuduuru dahabkaa ka horreeyey ayay yidhahdeen laakiin taas way naga fogtay waxaynu odhani an yanfaca inuu anfaco ayhuwa rabbi atulaaba ardayda bihaa nukadan iyo fawaa'idan inuu ku anfaco kamaa nafaca sidii ugu anfacay ay huwa rabi atulaaba ardayda biaslihaa nukada asalkeedii oo muqadimado qadriga ila sharxuna waa nukada saaran weyan saas baa inoo fiican iyo wa an yudalila inuu noo sahla ayaan weydiisananaa rabbi lanaa anaga duruq alkhayraati khayraadka wadooyinkiisa wa subulahaa wa subula alkhayraati wadooyinkiisa maxaa yeelay inahu rabbi jawaadun alla deeqsi badan weeye kariimun alla wanaag badan weey ra'uufun alla tudhis badan weey raxiimun alla naxariis badan weey wamaa tawfiiqi la waafajintaydu may ahanin ilaa bilaahi ay ilaa min allahi albaa bimacnaa min ilaa min allahi ilahay xaggiisa mooye meel kale kamay ahaanin calayhi ilaahay oo keliya ayaan tawakaltu tala saartay waileyhi ilaahay oo keliya ayaan uniibu u noqonaya wabacdu bu ihi sheekh wawda ku jirta waatay culimadu ohan jireen naaibatu naaiba wawdani waa naaibatu naaiba wawdani waxay naaibe ka tahay ama amaana waxay naaibe sii tahay mahma yakun min shay soo ma taasay ka sii tahay markaa naaibatu naaibe weeyaan shay go-an bay naayib ka tahay xuruufulcadafka iyada ayaa kala gaara waayo adaad kastoo camalkooda uu isku mid yahay wuxuu leeyahay hooyo hooyadaasna khasaais gaaray leedahay khasaaista wowday kamid tahay marka masle faanaynta wabaduna waxba isu taagi mayne sheekhaa matniga inoo saari doona khilaafka ku jira masle faanaynta marka halkee lagu tacalujinaya wowdan naaibatu naaibaynu nidhi sooma marka maxay naayib ka tahay mahma yakun mahmadan mayna isku shardigan waynu soo qaadanay yakunna mayna ficlu shardig ahayn yakuntan waa ficil taama min shay mintu waa zaa'ido shayin baa faacilkeegiiya culimada qaarkood waxaa maya yakun ismigeegi waa mustatir waa damiir noqonaya mahmaad oo isminimadeeda ina tusinaya shayna waa lagu bayaaminaya markaa fahadi maadaama mahmaadaas ay ismu shardi tahay fadi maan la gelin ismiga jumladan dambe maan fa la gelin jawaabkaa lagu tacalujin bay idhahdeen ama waxaba lagu tacalujinaya ficlu shardiga go-aan laftiisa lagu tacalujinaya jaaza jaaza labada qowlba ku banaan oo muxuu noqon mahmaa yakun min shayin wixii ahaado ee shay ah fa haadihi tani nukatun weeyi baad odhanaysa waxaa kaloo banaan inaad tidhaahdid wawdani waa caatifo caadiya wawdani he waa caatifo caadiya mar hadday caatifo tahay maxaa lagu tacallujin marka waayahe abobacdu waxaa lagu tacallujin waxaad soo qadaray waa aquulu wa bacdu intaa dabadeed aquulu waxaan leeyahay haadihi nukatun tani waa faa'iidooyin taana way banaan tahay laakiin maxay cadfaysaa baad isweydiinaysaa marka waa cadfu qisatin calaa qisa meelaha oran jira soo ma garanaysid qisaa la cadfaya oo qisada la cadfaya waa maxay sababu tasniifkaa la cadfaya maxaana lagu cadfayaa tamhiidu tasniifkaa lagu cadfaya ila alxamdu ka soo bilow waa cadamo ku jooji waa tamhiidu tasniif ka bilow wa bacdu fahaadihi halkan ka bilow ilaa gaadhsii intaynu eeg akrinay asalku halkuu ka bilaabmi doono waa sababu tasniif ba idhahda marka waa cadfu qisatin calaa qisa halkaana ishkaal baa ka soo arooro oo jumalkaa horeynu soo tirinay alxamdu lilaahi iyo wsalaatu wasalaamu iyo jumalkaa waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan inshaaiyatun macnan soo ma waa insha waad curinaysay shay inshu u ahaa hadda halkana maxaad ka bilaabaysaa aqul markaad tidhahdo waa khabar waxaa ka dhalan cadfu khabarin calaa inshaain in inshe lagu cadfay in khabar lagu cadfay inshe taasina ma banaan luga alcarabiya laakin masaladaasa laga reebaa markay tahay cadfu qisatin calaa qisa ka soco nukadku waa jamcu nuqtatin ruux markuu fikru arrin aad iyo aad u muhimla uu kala jarayo uu isleeyahy waxba kaaga soo noqonso dhulka ma xarxariiqo ya xarxariiqitaanka dhulka la xarxariiqaya nunka tlaydaa markaa sheekhu he wuu u fikiray maogta kadibna waxa usoo baxday fawaa'idaa faraha badan xarartuhaa waan tafatiray buu ku yidhi sheekhu maxaan u tafatiray calaa muqadimati waxaad ka eh, shay aad soo qadari kartid oo xaalaadka ayaad ayaad ayaad ku eh, tacalujin kartaa mawduucatan xaalo ay tahay mid la dhigay calaa muqadimati lijli sharxi muqadimati baad odhan kartaa muqadima haddaad tidhahdo daalka hoos waa ismu faacile qofka bartay ka hormarinaysaa qofka aan baran haddaad muqadamo tidhahdidna maqsuudkii kitaabkay ka soo horaysaa ka soco qadrinada qadri qudri qidri intu way banaan tahay waa musl qadri haddaad aragtid madarka wuu noqda dhibcaha roobka ka soo da-ayana wuu noqda saxiix dhibcaha laftoodana wuu noqda haddaad qidri tidhahdidna waa nuxaas haddaad qudri tirahdidna waa naaxiyada iyo jihadeeda saasuu ku noqon waballi sada balli ballaltu masterkeedii wey waxaana loo isticmaalaa qoyaanka qoyaanka waa loo isticmaala qoyaanka ayaa waxa weyaan loo isticmaala matarka qoyaankana waa loo isticmaala waxa samada kasoo da-aya habeenkii kasoo daaya dhadadii waxaana waa la dhahdaa raaficatun kaashifatun mukamilatun mutamimatun kaafiyatun waafiyatun waxaasoo dhani waxaa laga sifaynaya nukadka ama waxaad ka xaalayn kartaa xarartuhaa halkaasaad ka xaalayn kartaa xarartuhaa damiirka hada mafcuulka halkaasaad ka xaalayn kartaa hadday sifaysatidna nukadka ayaad ka sifaynaysaa mukamilatun shawaahidya shawaahidda see u dhamaystiraysaa kolle waa iska muqadimo hadda kadib hadal badnaan maayo cawas ka sabraysaa see u dhamaystiraysaa shawaahidda horta shaahid maxaa la idhahdaa waa juz-iyun yudkaru libaat qaacida intaa hore inuga soo dhargin sooma saddex mid buu noqdaa qur'aanka axaadiista rasuulka iyo kalaami man yuxtaju bikalaamihi min alcarab juhaladii hore hadalkooga culimada qaarkood baa yidhi quraan xadiisku noqon maayo xadiisku noqon maayo marka ay leeyihiin culamadaasi dhinacay iska istaagsan yihin fahma xadiis o dhan xujo ma noqonayo uma jeedaan oo looma deliishanayo carabiyada uma jeedaan waxay u jeedaan waxa jirta waxaa la idhaahdo alriwaayatu bilmacna soo ma alriwaayatu bilmacna ayaa jirta oo laga yaaba rasuulku sal lahu alay waslam macnaha inuu leeyahay lakin alfaadda uu raawigu leeyahay alriwaayatu bilmacna mustalaxaad ku baran doontaa sidaa aawadeed dee waxaa suuragala bay leeyihiin taa inana noqono oo aan loo deliishan marka xaggay ka eegayaan waa agga biriwaayat bilmacnaaya mutlaqan guud ahaan baa loo diidaya una u noqonayn ugama jeedaan kuwa haddii ad aragtaan maxaa la idhaahdaa miaalna waa jusiyun yudkaru liidaaxi lqaacida isagu waa intaa isaga wax shardiya male lakin shaahidku shuruud buu leya kutubtaana waan kusoo sheegnay takmiilka marka waxa looga jeeda laga yaabaa sheekhu beidka inaanu dhamaystirin kolka sharaxaa dhamaystiraya qadriga mutamimaduna waa maxay mutamimaduna waxa weeyaan cilal axkaam buu dhamaystiraya tusaale faacilku waa marfuuc sooma maxaa marfuuc looga dhigay mafcuulku waa mansuub maxaa looga muna cilayn ciladaasuu sheegi doonaa kaafiyatu lima iqtasara caleyh haddee tanu dul ictikaaftido kutubti kale iska daysid nacwihii kale ood qadriga iyo sharxiisun addunya ureersatid waad ka dhargaysaa buu ku leeyay kale uma baahanaysid lakin culimadu waxay dhahdaan inta uu dhigay weeyaan abwaabta qaarkood qorin baa jirta inta uu dhigay ee qadri uu dhigay wuu kugu filan yaha abwaabta uu dhigay ee sheekhu uu ku qoray haddaad dul yuurarsatid cid kale kutub kale uma baanis weyn macnihu laakiin waxaanu dhigin aan ku qornayn miya dee waxa waad u baahani sooma kuwa waad u baahani wabacdu intaa dabadeed fa haadihi tani nukatun faa'iidooyin waayi faa'iidaayin kaasoo xarartuhaa aan shaandheeye ama aan hufay mawduucatan xaalo ay tahay mid la dejiyo calaa muqadimati liajli sharxi muqadimati muqadimadayda la sharxideeda darteed muqadimadaasoo almusamaati lagu magacaabay biqadri nada waballisada raaficatun nukadaasoo raaficatun kor yeelaysa lixijaabiha liijaabi muqadimati muqadimada xijaabkeega nukadaasoo kaashifatun faydaysa liniqaabiha liniqaabi muqadimati muqadimada indha shareerkeega niqaab jamciisu waa nuqub xijaabna jamciisu muxuu noqonayaa ya xujubdade mukamilatun nukadaasoo mukamilatun dhamaystiraysa lishawaahidiha ay lishawaahid muqadimati muqadimada shawaahideeda nukadaasoo mutamimatun dhamaystiraysa lifawaa'idiha lifawaaid muqadimati muqadimada fawaa'ideeda nukadaasoo kaafiyatun ku filan liman cid ku filan manko ikhtasara gaabsaday ay huwa manku calayhaa nukada ku gaabsaday nukadaasoo waafiyatun oofinaysa bibuqyati man ruux dalabki janaha ishay biqye iyo buqyaba waa dalabe matluubbaa looga jeeda janaha ishay ay huwa manku ilayha nukada u ishay min tulaabi cilmi lcarabiyati carabiyada cilmigeeda kuwa doonaya xaalada uu yahayna io shay wallahu alla almas-uulu allah la weydiisanayo weeyi an yanfaca inuu anfacooy huwa rabbi biha nukadan atlaaba ardayda inuu ku anfaco kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay rabbi atlaaba ardayda biaslihaa nukada asalkeedii oo muqadimada qadriga wa an yudalilabaa rabbi la weydiisanayaa inuu sahlo lana anaga duruqa khayraati khayraadka wadooyinkiisa wa subulahaa iyo khayraadka sugishiisa u fiirso waa cadfu tafsiir waayo wa mutafiqaani fi lmacnaa subul iyo uruqi mutafiqaani fi lmacnaa wa fi lwasni wa fi ljamci u fiirso uruq mufradkiisu waa maxay dariiq subul mufradkiisu waa maxay sabiil macnihii waa isku mido waa wadi iyo wado saxiix wala lah waxaa kaloo iskaga mid yihiin wasanka waxaa kaloo iskaga mid yihiin jamcoogana fucul baa lagu jimciyo subul iyo uruq maan la odhan ufiirso marka waa isku mid marka waa min baabi cadfi tafsir wa cadfu tafsiri laa yakunu ila bilwaawi horaan kugu soo taqdiimiye taana waxaa kaloo lamida siraad siraadna waa lamid inkasta oo isagu waxa weeyaan xagga wasanka aanu kula mid ahayn de xagga wasanka aanu kula mid ahayn saddexdaba dariiq iyo subul iyo siraad yudakar wayuana waa la tadkiirin karaa waa la taaniifin karaa dakarahu ibnu hishaam fi sharxi qasidatu banat sucaadu halkaasuu ku sheegaya waana la taaniifin karaa waana la tadkiirin karaa inahu allah jawaadun alla deeq badan weeyi kariimun alla wanaag badan weeyi ra'uufun alla tudhid badan weeyi raxiimun alla naxariis badan weeyi wamaa tawfiiqii la waafajintaydu may ahaanin ilaa billahi ilaa min allahi xagga alla mooye meel kale kamay ahaanin calayhi allah oo keliya ayaan tawakaltu tala saartay wailayhi ilaahay oo keliya ayaan uniiba u noqonaya o aan tooba keenaya halkaas uka bilaami doonaa insha allah wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk